yahay wadci wadciga luquu leeyahay istilaaxna waa leeyahay ixtiraasna waa leeyahay wadciga luquu leeyahay istilaaxna waa leeyahay ixtiraas iyo wax la yska ilaalinayana waa leeyahay luqa ahaan wadciga waxaa la yidhahdaa alwilaadatu alwadcu luqatan alwilaadatu dhalmadaa la yidhahda waxaa la yidhaahdaa wadacat ilmar'atu idaa waladat haweenaydii ayaa dhashay marka ay umusho ayaa la yidhaahdaa waa middaas qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala falamaa wadacathaa markii ay dhashay maryamo hooyadeed markay maryamo dhashay qaalat rabbi innii wadactuhaa unhaa rabbiyow gabadhii waan dhalay ayadoo dhadig oo dumar ah oon wiil ahayn marka alwadcu luqatan alwilaadatu dhalmadaa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu iطlaaqaa calى alxadi wاlsqaadi wadciga wa yuطlaqu calى alxadi wاlsqaadi rididda rididdana waa la yidhaahdaa oo wadci waa lagu magacaabaa oo waxaa carabiga la yidhahdaa wadactu dayna can fulaan hebel daynkiiyaan ka riday hebel daynka aan ku lahaa waa ka riday lacagaad ku leed markaasaa tir waa kaa dhaaf wadactu dayna can fulaanin ayaa la yidhaahdaa daynkiiyaan hebel ka riday bimacnaa xadadtu canhu wa asqadtu waa ka riday daynkii marka luqada labadaas macnuu ku leeyay wadcigu alwilaadatu iyo alsqaadu walxadu ah, marka wilaadadana dalmadana waa la yidhaha wadci xadiga iyo isqaadka rididdana waa la yidhaahdaa xagga istilaaxa shiiqaa kuu dhigay istilaaxi waa kana wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mawduucan mid la dejiyey uu yahay bilwadci alcarabiy dejin oo carabi loo nisbeeyey an takuuna waa inay noqoto alalfaadu alfaadda alfaadda almustacmalatu loo isticmaalaa filkalaami hadalka min alalfaadi alfaadii mid ka mid a ah. allatii alfaadii wadacat hal carabu carabu ay u dejiday lidalaalati inay tusto calaa macnan macne macnuhu min macnayaalka ka mid a ah wadciga laba laba macnuu leeya xagga istilaaxa sow luqadii laba macno maanan sheegin istilaaxana labuu leeyay hal miduu marka ku gaabsaday shiiku wuxuu ku yidhi wadci waxaa loola jeedaa alfaadda loo isticmaalaya kalaamka waa inay noqotaa alfaaddii carab ay dejiday oo u dejiday inay macno tusto saasaa loola jeedaa wadci sidaasaa loola jeedaa haddii lagu fasiro sidaas uu ku fasiray ixtiraasku wuxuu noqonaa luqooyinka aan carabiga ahayn laga ixtiraasa haddaad isticmaalto alfaad oon carabu dejin soomaaliyaa dejiday ama sawaaxiliyaa dejiyey ama ingiriisaa dejiyey ama qolo kalaa dejiday luqo qolo kale haddaad isticmaasho kalaam maaha cinda nuxaam marka haddii wadciga lagu fasiro waxa weeyaan carabi ixtiraasku wuxuu noqonaa luqooyinka kale intii luqaahedoo kalea laga ixtiraasa oo kuwaas luqa looma yaqaano naxwoleyda agtooda looma yaqaano kalaam ma loo yaqaano wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mawduucan mid la dejiyey uu ahdo bilwadci alcarabiy dejin oo carab loo nisbeeyey an takuuna alalfaadu alfaadu waa inay noqotaa alfaada almustacmalatu loo isticmaala filkalaami kalaamka min alalfaadi alfaadi mid ka mid a ah allatii alfaadii wadacat hal carabu carabu ay u dejiday lidalaalati inay tusto calaa macnan macnuhu min almacaani ka mida maalan tusaalan kuu tusaalaynah ku yidhi xadara kelimadaas ah kelimatu waa kelimad kelimadoo wadaca hal carabu carabu ay u dejideen limacnan macno kelimadaas xadara ah waa kelimad carabtu u dejiday macno inay tusto wa huwa macnaha ay u dejiday xusuulu lxuduuri imaatin waa inuu soo xasilay fii zamaanilmaadi wakhti tegey kelmaddaas carabaa dejiday waxayna u dejiday in loo isticmaalo imaatin oo wakhti tegey dhexdiis dhacay inay tusto qofkaas waa yimid hadda kooruu yimid carabtaa u dejiday macnahaas inay tusto kelmaddaas carabaa u dejiday wa kelimatu muxamed kelimaddaasna carabaa dejiday maxay u dejiday qad wadacahaa kelimadaas alcarabu ayaa dejiday limacnan inay macno tustay u dejiday wa huwa macnahaasuna daatu shaksi waa qofka daatadiisa qofka almusamaa lagu magacaabo bihada ismi isimka carabaa dejiday waxay u dejiday qofka lagu magacaaba inay tusto wiila hooya dhale waxaa la rabaa in dadka kale laga oqoonsado kelmad carab u dejida lasoo qaada muxamadun alaleey kelmadaas carabaa dejida waxay u dejiday qofka lagu magacaabo inay tusto boqol qof hadduu dhex joogo muxamed haddii la raa waa istaaga ah, ha u leey ha ah, waa ikan xaadir u leey waa joogaa kelmadaasaa inay tusto carabta ugu tala gasho ah, hadda masjid miim iyo siin iyo daal soo maaha carabaa maxay u dejiday meeshaas alle lagu caabudo oo waxa weeyaan salaabaha shanta laga adimo oo laga aqimo oo lagu jamacaystay u dejito kelmaddaas inay tusto carabaa dejin kitaabun kaaf iyo ta iyo alif iyo ba carabaa dejin maxay u dejideen wax warqada wax ku qoran yihiin warqado kasta wax ku qoran yihin kitaabun ay yidhahdaan waxa ku qoran la fiirimo kitaabun ay yidhahdaan carabta warqadaha haddii wax ku qoran yihiin marka xadara waa kelimad carab u dejiday maxay u dejiday imaatin hadda ka hor dhacay inay tusto muxamadun waa kelimad carab u dejiday maxay u dejiday daatada magacaas lagu magacaabo inay tusto caraba u dejiday haddaad marka labadaas kelimo isi saarto ood u isticmaasho faidaa qulta haddaad tidhaahdo xadara muxamadun muxamedaa yidhi labadii kelimo oo carabtu dejidad isticmaasho xadara muxamadun muxamedaa yimid xadara waa ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun faacilu xadara marfuucu bxadara wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhiri kelimadaasaad isticmaasha fa idaa qulta markaad tidhaahdo xadara muxamadun muxamedaa yimid takuunu waxaad noqonay qad istacmalta inaad isticmaashay kelimatayni laba kelimo labada kelimo kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka ah mimaa kii uu ka mid yahay wadacahu lcarab carabi ay dejtay laba kelimaad isticmaashay labadaas kelimo mid kastaba wuxuu ka mid yahay waxyaalii carabu dejiday maxaa laga ixtiraazaa marka marka la leeyahay kalaam waa inuu yahay bilwadci carab waa inay dejiday wadci carabiya waa inuu yahay maxaa laga ixtiraazaa oo layska ilaalina ixtiraas waa iska ilaalin oo aan kalaam lagu magacaabi karin waxaa weya luqooyinka kale wadaalika kaas oo carabtu dejiday multabisun wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi maa idaa takalamta haddaad ku hadasho bikalaamin kalaam kalaamkoo mimaa kii ka mida wadacu ay dejiyeen alcajam dadka aan carabta ahayn kalaam ka ah waxyaalihii ay dejiyeen dadka cajamiga ah oon carabta ahayn kaasaa sidaas khilaafsan kalfurusi waa qolanka farisiyiinta farisiyiinta waa iiraan iiraan oo kale kalaamay dejiday waxaa la leeyahay faris maadaama ay dejiday ma ahan kalaam waa turki turki oo kale kalaamka turkigu ku hadlaan oo af turkiga carabi maaha saas daraaddeed haddii lagu hadlo kalaam kuma adan hadlin cinda nuxaad nuxaaddu kalaam uma taqaan warka turkiga waa war soomaaliya oo kale war soomaaligaaba carabi ka buuxaaba kooda carabi lagumaba arkaba marka turki haddii qofku ku hadlo kalaamba kuma hadlina leeyihin naxwoliid kalaamba maha ah, uma yaqaaniin kalaam walbarbari qabiilka barbarka la yidhahdo barbarku maahan berbera qaar moodan berberada berberadan soomaaliyaa degan ee barbarku aljeria waddanka la yidhaahdo qayb ka mida dad dega wey ah, barbarku aljeriay degaan marka barbarka luqada la yidhaahdo oo kale wey walfiranji faransiiska oo kale faransiiska oo kale luqadooda kalaam lama yira ah, faransiiska oo kale luqadooda kalaam lama yira fainahu madkuurkaas intaas isku dar furus farisiyiintii turki barbar faransiis kulli isku dar fainahu madkuurkaasu laa yusamaa laguma magacaabo fii curfi culamaaءi اlcarabiya culummada carabiga curfigooda kalaaman lama yira kalaam uma yaqaanin ah, sawaaxili ku dar soomaali ku dar waxaasoo carabi kalaam looma yaqaan culummada carabigu kalaam uma taqaan maba u yaqaanin wain samaahu madkuurkaas haba ku magacaabeen ahlu luqati ukhraa luqadas kaleeto dadka ehelka u ah kalaam laakiin fiiri dadka luqadan ehelka u ah iyagu kalaam u haysta ah, dadka turkiga markay hadlaan an waa hadlay le kalaaman ku hadla markay ah, luqadooda ku hadlaan farisiyiintu markay hadlaan inay hadleen isku haysta waa kalaamay leyin wax iyagu inaga ah, waa noo kalaamayleyin faransiis hadduu hadlo waa hadduu leeya waa kalaam waxyb marka dadkaas agtooda kalaamba ha ka noqdo laakiin cinda culamaa alcarabiya kalaam kama aha ma ka aha amilatun miaallo miiaaladaasoo lilkalaami kalaam u marka intaanaan ka gudbin hadda wadcigii shiiku wuxuu ku fasiray carabi macno labaadaa jiro lagu fasiro oo ah qasad qasad in lagu fasiro waa macno labaad waxaana loola jeeda marka qasdi lagu fasiro an yaqsida almutakalimu bimaa yalfadu bihi ifaadata saamici cinda takallumi waxaa loola jeeda an yaqsida almutakalimu bimaa yalfadu bihi waa inuu ula qasto qofka hadlaya wuxuu ku dhawaaqaa ifaadata saamici qofka dhegaysanaya inuu u faa'iideeyo oo uu baro cinda takallumi markuu hadla agtiisa qofka dhegaysanaya marka qasdi lagu fasira saa wadciga qasdi waa lagu fasiraa alqasdiyu maxaa loola jeedaa an yaqsida almutakallimu waa qofka hadla inuu ula qasto bimaa yalfadu bihi waxa uu ku dhawaaqaa ifaadata asaamici ka dhegaysanaya inuu u faa'iideeyo cinda takallum markuu hadlaayo qofka dhegaysana inuu wax u faa'iideeyo waa inuu ula qasto markaas ixtiraas kala yeelanay maxaa laga ixtiraasaa haddii wadciga lagu fasiro qasad waxaa laga ixtiraasaa oo meeshaas ka baxaya kalaamu naa'imi qof hurday qof hurdayaa wuxuu yidhi xadara alustaadu ama xadara muxamadun waa markuu isrogayey uu yidhi kalaam maahana la leeyahy fiiri waa laba kelmo carabiya xadara alustaadu u yidhi isagii hurdaaya markuu dhinaca kale isrogaayo yidhi xadara alustaad kalaamkuma aadan hadlinaan leey ee maxaa dhacay ee uma qastid qofkan miyaa qasad leh waa hadal un warka ka soo ba afka ka soo baxay wasaahi kii halmaansanaa oo kale qof iska halmaansan kelma kelmad iskaga dhawaqa ama qof waalan oo majnuun waxaasoo dhan kalaam maaha laakiin marka lagu fasiro wadciga qasad marka lagu fasiro turkigii barbarkii dhammaantood waxay noqonayaan kalaam marka kalaamay noqonaya ila iyagoo u qasteen inay ku hadlaan waa u qasteen marka wadciga labadaas macnaa lagu fasiray xagga istilaaxa wadci in la yidhaahdo waa wax carabu dejiday iyo in la yidhaahdo waa wax qofka ku hadla u qastay oo ugu talagalay cidda dhegaysayda in wax u faa'iideeyo labadaas macnaa lagu fasiray labada ixtilaasayna kala leeyihi amilatun haadii midaanu amilatun waa tusaalayaal tusaalayaalkoo lilkalaami kalaamkii u sugnaaday kalaamkii almustawfii ee dhammaystirto oobsaday ashuruuda shuruudda miaaladan kulli adaa laga raba inaad soo raabto aljawu hawadu saxun waa bannaanya hawadu waa bannaan tahay daruur ma leh ah, hawadii waa bannaan tahay daruur ma saarno aljawu saxun albustaanu aseendadii muhmirun waa mid mira bixina albustaan waa beerta oo geedaha waaweyn ku yaaliin geedtimirayaalyaa ku yaalla meelana waa ka bannaantao zarciga lagu samayn kara albustaanu aseendadii waa beertii geedaha waaweyn ad ku yeeleen muhmirun waa mid miro bixinaya alhilaalu bishii hilaal waa bishu markay yar tahay labo saddex habeenadaas hore habeennadaasaa la yidhaahdaa hilaal kadib qamaruu noqona habeennada hore wey hilaalku alhilaalu bishii saadicun waa mid kor noqday aa koreeyaan murtaficun muntashiru weeye saadicuntu macnaheedu Ah, waa kor noqday iftiinkiisana waa faafay wey ah, murtaficun muntashirun waa kor noqdoo waa faafay nuurkiisii wey icraabteeda adaa lagaa rabay asamaau samadii saafiyatun waa mid saafi oo wax ku aadan aan la erag oon daruuriyo ku aadan la erag yudiiu alqamaru leylan yudiiu waa iftiimiyaa alqamaru dayuxu leylan habeenkiiu iftiimiyaa dayaxa maalintii wax iftiimiya mase habeenkii habeenkii habeenkii wax iftiimiya yudiicu اlqamaru dayaxu wuxuu iftiimiyaa leylan habeen yanjaxu اlmujtahidu ardayga dadaala waa guulaysana laa yuflixu اlkasuulu wehsi wehsi badane weligiis liibaani ma laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ila اllah allah ma muxamadu muxamed safwatulmursaliina rusushii lasoo diray xulkoodi wey midkii laga xusho laga doortay wey kii laga doortay wey allaahu allah rabbunaa waa khaaliqeennii muxamedun muxamed nebiyunaa waa nabigeennii amhiladan dhammaan mid kastoo ka mida waa kalaam aljawu hawadu saxun waa bannaanyin waa kalaam maxaa afartii qaydaa laga helay horta waa lagu dhawaaqay waa lafdi oo xuruuf kulunsaday waana murakaboo labu iska saaranya aljawu iyo saxw waana mufiid oo wuxuu noo faa'iideeyey hawadu inay bannaanta haddii lagu fasiro carabi carabi waayo alfaadan carabaa dejiday haddii qasad lagu fasirana qasaduu shiiku u qoray una yidhi qofka ku dhawaaqaya balkulli waa carabi waa kalaam marka afartii qayd waa laga helay albustaanu aseendadii ama beartii weyneed muhminun miruu bixina waa la mid afartii qayd waa laga helay waa kalaam alhilaalu bishii saadicun waa kor noqday afartii qayd waa laga helay waa kalaam dhammaan waa mubtadiyo khabar waxaan o dhan asamaau samadu saafiyatu waa bannaanta waa kalaam yudiicu alqamaru leylan yudiicu waa ficil mudaaric alqamaru waa faacil leylan waa mafcuulkii he waxa weeyaan waa kalaam waa kalaam maxaa yeelay lafdina waa yahay murakabna waa yaho saddexuba iska saaran yahay kuwii hore labalaba iska saarnaayeen saddex lafdiyuu iska saaran yahay kanu mufiidna waa yahay carabina waa yahay qasadna waa loogu hadla yanjaxu waa guulaysanayaa almujtahidu ardayga dadaala waa kalaam maxaa yeelay waa lafdi waa murakab waa mufiid carabina waaye laa yuflixu ma guulaysanayo ma liibaanayo alkasuuli wehsi badani wehsi badani weligiis liibaani ma laa yuflixu meeqay iska saarantahay alkasuulu saddexay iska saarantahay laadu keligeeday kelimata yuflixu ficil mudaarica waa kelimad kale alkasuuluna waa kelimad kale oo waa faacilkii waa kalaam laa ilaaha ila اllaahu waa kalaam taam maxaa laadu waa kelimo ilaahna waa isimkeedii waa kelimo khabarkii waa maxduufoo xaqun weeye waa kelima ila allahu ilaadu waa kelimad kale allaahuna waa kelimad kale wuxuu iska saaran yahay shan kelimuu iska saaran yahay shan kelimo laa ilaaha ila allahuna baabu laa dadka akhrista xeebteeda laga rabo laadu waa camal fale sida inayu camal fale ilaahana waa isimkii laada khabarkiina waa maxduuf ilaana waa dawaato istinaa mulqaatun laa camala lahaa ila allaahuna badelun min adamiir اlmustatiri fi lkhabari اlmaxduuf khabarka maxduufka oo xaqun ah damiirka ku asturana laga bedela damiirka ku asturana laga bedela laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq maan huwa midkaasu ila allah allah marka laga soo reebo halkaasa laga bedela muxamedun safwat lmursaliina waa mubtade iyo khabar iyo mudaafu ilayh allaahu rabbuna waa mubtade iyo khabar iyo mudaafu ilayhi muxamedun nebiyuna waa mubtade iyo khabar iyo mudaafu ilayhi amilatun haadiitanu amilatun waa miaalo amiladoo lilafdi lafdiga u sugnaaday lafdi almufradi la kali yeelay waxaan idhi waxaa jira kalaam waxaa jiroo kale kelimatu hal kelimad waxaa kaloo jira kelimun saddexdaas waa in qofku ogyahay saddexdaasaa jiraan kalaam way soo baranno kelimatun waa qowl mufrida hal qowloo mufrida wey kelimna maa tarkaba min alaai kelimaatin fa aar saddex kelimo iyo wax ka badan wey bal hadda waxaan halkan ku baraynaynaa kelimatu amilatun miaallo miaaladoo lilafdi mufrad u sugnaada lafdi mufrada waa kelima muxamadun caliyun ibraahiimu qaama man man min haddii la waa la mid kulligood mid kastaa waa kelim kalaamna maahan kelimna maaha xayla waa qowl mufrada mid walbaa amilatun haadii midaanuna amilatun waa tusaalayaal amiladoo lilmurakabi murakab u sugnaatay murakabkaasoo hayrilmufiidi aan mufiid ahayn haddana waxaa la miaalina miaalo oo murakab hayru mufiida ah. murakab waa lafdi waa yihiin murakabna waa yihiin laakiin mufiidaysan ahayn haddaysan marka mufiid ahayn ma ahan kalaam kalaam lama dhihi karo kalaam lama dhihi karo haadii tanu amilatu waa tusaalayaal amiladoo lilmurakabi murakab u sugnaatay murakabkaasoo hayrilmufiidi mufiid aan ahayn madiinatu iskandariya oo kale magaalada iskandariya magaalo masr ku taala wey madiinaة اskandariya madiinaة اskandariya waa murakab laakiin ma ahan kalaam maxaa yeelay mufiid ma aha hadda haddii qof soo istaaga o yidhah magaalada iskandariya ow aamuso waxma laga faa'iide wax laga faa'iiday lama aha waxba lagama faa'iidana laleey waxay tahay so int inta istaaga yidhi magaalada muqdisho waa la dhegaysana maxaa ka dhacay muxuu rabaa inuu sheego waa iska aamusa waxba looma aadan faa'idaynaa laleey ah. marka waa murakab lafdi waayo xuruuf waa kulansaday murakabna waayo madiina iyo iskandariyu iska saaran yahay laakiin haddana mufiid maaha saddex qaydaa laga helay lafdi waaye murakab waaye carabi waaye laakiin maxaa ka maqan mufiidnimadii kalaam marka maaha ad leedahay kalaam maahan aan leenahay fiiri ma ahan aan leenahay marka waa tarkiib tawsiifiya la ydhaha kanoo kale tarkiib tawsiifiya sida alxayawaanu naadiq oo kale uu la midi oo iskandariya waa tarkiib tawsiifiya la waa tarkiib oo tawsiifi tawsiif waa sifowa magaalada la caddayna cabdullaahi oo kale cabdullaahi hadda kalaam maahna leey kalaam maaha maxaa la saddex qaydaa laga hayaa qaydaa ka maqan afar qaydaa la horta lafdi waaye oo waa dhawaaq xuruuf kulansaday murakabna waayo cabdu iyo allahi u iska saarayn waa tarkiibkii idaafiga ahaa carabina waaye laakiin maxaa maqan mufiidnimadii haddii hadda qof istaago u yidhaahdo cabdullaahi ninka la yidhaahdo oo uu aamuso wax ma laga faa'iido maya maahan carabina waxaan raba maahan kalaam kalaam maaha waa kelimatu waxaan o dhan waa wada kelimatu kelimna maahan kalaamna maaha hadda intaana maxaa yeelay madiinatun iska laba iska saarantah cabdullaahi labu iska saaran yahay kelimatun aa la kalaam la dhihi ma xataa la dhihi ma xatra mowd magaalada la yidhaahdo waa kelimatu oo masjiga ahaa xadara iyo mowt aa la ysku hal magaalo magac looga dhigo low ansafa annaasu dadku hadday cadaalad samay lahaayeen qofa intaysa wuxuu yidhi war dadku hadday cadaalad samay lahaayeen kaasuu aamusa waxna laga faaiid maya ah, waa la heshiila hadduu ku dari lahaa ataa ah, ah, hadduu ku dari lahaa waa waxbaa laga faa'iidi lahay mogta so uma jeedin marka low waa kelima ansafana waa kelima annaasuna waa kelima saddex kelimo weeye marka tamo kale maxaan dhihi karnaa kelimun aan dhihi karnaa waa kelimun laakiin kalaam ma aha maxaa dhacay ee faa'iidadiia maqan xadamba faaida waana saddex kelimo oo kelimun aleeda tanoo kale kelimun xaale saddexa la yska saar mar hadday saddex gaarto kelimun a la yidhahda low ansafa naasu intashara salaam nabadgelyadu waa faafi lehedo waa intishaari laheed hadduu ku dari lahaa kalaamu noqo laha wuxuu yidhi idaa jaaa shitaau shidaalka diraacdu markuu yimaado shitaaga waa waktiga guga ka horeeya shidaalka adag oo guga ka horeeya lahjadaha soomaalida o ina isku khilaafsanyna dhici karto ah. guga marka la sugaya aad ay u kulushahay annaga soomaalida laakiin jasiiratulcarab waa waktiga aad u qabowda qabowga daran ay tahay waa oo aad hadda u khatartaha oo jaakadaha laga gashay ah. annaga markay xagaagan leenaho sayfka ayaga u tahay waa marka hadee ugu kulul wey sida hadda waktigaan oo kale iyo wixii ka horreeyey jawi waa kala gedisan yihi marka shitaagu waa qabla rabiic guga ka hor wey ah, waktiga guga ka horeeyo jidaalka diraacda waktigaas wey dadka gobol hadda diraacda waxay u yaqaan waktiga roobka ah, oo lahjadaha marka soomaalida waa kala duduwan yihin ah, diraac haddii la yidhahdo lahjadaha soomaliya gobol ka mida waa roob gobolna waa jidaal daran wa in lahjaduhu soomaalidu kala duduwan yihin meelaha gobol fiiriya idinka marka fiirihi shitaaga marka fahm waa markii dayrtu dhammaato oo jidaal ah oo gugi la sugayo waa waktigaas waktigaasaa waxaa la ihahdaa shitaa marka fiiri kelimaddan idaa jaaa ashitaa'u hadduu diraacdu timaaddo ishtada albardu qabowgu waa darnaana hadduu saas yidhahda kalaamu noqola ma dhihino wuxuu yidhi idaa jaaa shitaa'u uu haddii diraacdu timaaddo marka idaa waa kelima jaa'ana waa ficil maadi waa kelima ashitaa'u waa faacilka waa kelima saddex iska saaran soo maaha mufiidna maaha hadii qof inta inta yidha waktiga diraacdu ay timaado oo u aamuso maxaa laga faa'iide waxba lagama faa'idin kalaam maaha marka maxaan ku magacaabayna marka hadda saddexu iska saaran yahay kelimun kelimun aan leenahay la kelimatu waa ka gudbo saddexu iska saaran yahay laakiin kalaam maaha saddexdii shardi waa laga helay lafdi waa laga helay murakab waa laga helay wadci waa laga helay maxaa laga waayey waxaa laga waayey ifaadadii mahmaa aqfa almuraa'i si kasta ou u qariyo istustustu camalkiisa iطalaca allahu calayh alla unbaa daalacanaya amase iftadaxa yowman maa maalin maalmaha ka miduu fadiixoobaa jawaabkii waa la xadfay mahmaa akfa almuraa'i si kastuu u qariyo istustuska midka ah midka dadka ismaqashiina oo ammaanta ka raba fiiri mid antaysaag wuxuu yidhi mahmaa akfa almuraa'i si kastuu isku qariyo qofka istusuflowgaaho isdadka ismaqashiiya markaasuu aamusa waxba lagama faa'iidi marka kalaam maaha laakiin muxuu yahay lafdi horta waaye murakabna waayo hoos muxuu iska saaran yahay mahmaa iyo akfaa iyo almuraa'i saddexuu iska saaran yahay murakab waaye wadcina waayo carabi waaye oo alfaadan carabaa maxaan ah. ku magacaabaynaa saddex iska saaran yihi kelimu indalacat ishamsu qoraxdu hadday soo baxdo uu yidhi indalacat ishamsu qoraxdu hadday soo baxdo fiiri in waa kelima dalacana waa kelima ta'duna keligeed waa kelima ashamsuna keligeed waa kelima afaru iska saaranya afaru iska saaranya marka lafdi waa yahay murakabna waa yahay wadcina waa yahay laakiin maxaa ka maqan mufiid ma oraahda hadday soo baxdo u waxba laga faa'iidi ma hadduu dhihi lahaa indalacati الshamsu kharaja waqtu salaati subxi waqti salaad subax waa tegey waa laga faa'iidaysanaa soo maa marka kalaam maaha maxaan laakiin ku magacaabaynaa afar kelimu iska saaran yahay kelimun aan ku magacaabaynaa kelimun su-aalaha berri ku sugaya as'ilatun su-aalo layska weydiina calaa maankii taqadama hormaray maa huwa alkalaam kalaam muxuu yihi adaa lagaa raba markaa luqatan saas weeye istilaaxan saas weeye inaad kala sharxdo adaa lagaa raba maa macnaa kownihi lafdan muxuu yahay kalaamka ahaanshada uu ahaana lafdi luqatan a lagaa rabaa istilaaxan a lagaa rabaa ixtiraazan a lagaa rabaa su-aalaha garo waxa lagaa rabo maa macnaa kownihi mufiidan waa inuu noqdo mufiid maxaa loola jeedaa waxaa lagaa rabaa luqatan waxaa lagaa rabaa istilaaxan waxaa lagaa rabaa ixtiraazan maa macnaa kownihi mawduucan bilwadci alcarabiy maxaa loola jeeday ahaanshada kalaamku ahaado mid la dejiyey dejin carab loo nisbeeyey luqatan a lagaa rabaa istilaaxana laga rabaa ixtiraazana laga rabaa ma fi lmiaali bikhamsati amhilatin shan miaal shankoo mimaakii ka mid shantaasoo limaa kii ka mida yusamaa lagu magacaabo cinda nuxaati kalaama misaaladaanaa lagaa rabaa shan ka mida inaad keento aljawu saxwun albustaanu muhmirun alhilaalu saadicun alsamaau saafiya yudiiu lqamaru leylan yanjaxu lmujtahidu laa yuflixu kasuulu laa ilaaha ila allah muxamedun safwat lmursaliin allaahu rabbuna muxamed shan ka mida inaad keentaa lagaa raba shan un um ayagaas ka mida kuwo kale lagaa yeeli maayo sababta waxay tahay kitaabka inaad soo xiftidaa lagugu baara waxaad adugu hadda isku aadaadee lagaama rabo waxaad ku soo dhibtootoo soo diyaarida lagaama ma la fahmi anwaacu lkalaami kalaamka nucyaalkiisa haadaa maxalo kalaam waa ka soo gudubnoo durbaba baabaaba noo dhammaaday dhan kitaabka hadda qayb kalaan gelayna qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi wa aqsaamuhu aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex wey kalaamka qaybihiisu waa saddex qaaraa tacaarudeenoo waxay yidhaahdeen qaar caarideen waxay yidhahdeen war saddexdan kalaamka uma qaybsamo ee kelimadda u qaybsanta qaara mucaaradeen ibnu ajruun way yidhaahdeen saddexdan soo socota oo ah ismun wa ficlun wa xarfun jaa'a kelimaddaas saddexda u qaybsanta ee kalaam uma qaybsamo laakiin ictiraadkoodaas qaar kalea difaaceen culammada ka mida ah. ah, waxaa la yidhi siiba weyhna sida u qaybiyey maadaa ka og siiba weyne ah, camar ibnu cumaan ibnu qamba iyo adiga yaa ku ogaal badan qaara markii saas la yidhi ayaguna jawaab socosho yidhi ma nabi luqada loo soo diru ah asma mid bartu ahna waa bartay banu aadam mogta dood fahaanku <laughs> waa dood badan yahy marka siiba wehiya sida u qaybiyey oo yidhi kalaamku waa af waa saddex saddexdaanuuna sheeg waxaa sida u qaybiyey zajaaj ah, oo asna yidhi kalaamku saddexdaan u qaybsano ibnu ajrumina waa u marka shekh islam ibn temiya majmuuc اfataawa juska lixaad uu uga hadlaa asaguna oo yidhaahdaa wax hadda lagu caarida male maxaa dacaarida iyo waxba tala maayaan ah, maadaama imaamu si wehi aimadii lamidkaa sida u qaybiyaan waxaa loola jeedaa kalaamka marka la saaro ajزaada kalaamku ka kooban yahay ajزaadaas kama bixi karto saddexdan kalaam markii lagu dhawaaqo ajزaada uu ka kooban yaho iska saaran yahay kama bixi karto inay isim tahay inay ficil tahay inay xaraf intaas waxaan ahayn lagama dhexeli karo ajزaadiis intaas unbaa loola jeeda intaas ayaa loola jeeda marka waa nuucaas waa nuucaas ma laga heli karo ajzaada uu ka kooban yahay kalaamku ma laga heli karo saddexdaas wax aan ahayn wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeye ismun ism weeye wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeye xarafkaasoo jaa'a yimid limacnan liyadulla calaa macnan inuu macna tuso daraaddeed u yimid hadalkaas waxaa loola jeedaa kalaamka carbeed dhammaan kalaamka carabtu ku hadlaydo ee warqadaha ay ku qorto ay ku wada hadasho lagama heli karo saddexaas waxaan ahayn dhammaantiis imaa inuu yahay ficil inuu yahay isim inuu yahay xaraf wax kale ma noqon karo wakadaalika alkitaabu wasuna wasab kitaabka alle dhammaan kitaabkaas qur-aanka haddii la soo rogo saddexaas waxaan ahayn lagama heli karo ficil isim xaraf bis wuxuu nabigu ku hadlay sal اlahu alay waslm ee axaadiis eh, ah saddexaas ahayn lagama heli karo kelimad kastoo ka mid ah ama waa isim ama waa ficil ama waa xaraf kalaas kalaamka carbeed oo dhan isku dar kitaab iyo sunno isku dar ila kitaabkii sunnadu carabiya ku socdaa soo maa dhammaan isim ficil xaraf waxaan ahayn lagama heli karo kelimad kastoo ka mid ah ama waa isim ama waa ficil ama waa xaraf wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeye ismun ism weeye ficlun ficl weeye wa xarfun xaraf weeye xarafkaasoo jaaa yimid limacnan liyadulla calaa macnan inuu macnaa tuso daraaddeed u yimid fiiri isimkii iyo ficilkiisaas ma laakiin xarafku wuxuu qaydu ku xihay wuxuu ku yidhi xarafka oo qayb ka mida ah kalaamka waa xarafka oo macno inuu u tuso u yimid waa xaraf macnaha tusa sababtuu sidaas u leeyahy waxay tahay xarafka laba u qaybsamaa xuruufta laba loo qaybiyaa xarfun min xuruufi اlmacaani iyo xarfun min xuruufi اlmabaani labadaas u qaybsama xarafka xarfun min xuruufi اlmacaani inuu ka mid yahay xuruufulmacaaniga xarafka iyo inuu ka mid yahay xuruufu اlmabaani xuruufu اlmacaani waxaa la yidhahdaa xaraf marka kelimad la geliyo macno ka faa'iidayna tusaale waxaan idhi kharajtu min albeyti ila almasjidi kharajtu albeyt min aan gelina beytun waa guri minaan gelina masjidkana ilaa aan gelina kharajtu waxaan ka soo baxay min albeyti guriga ila almasjidi ayaan ku soo dhammaadon imid minta albeyti aan geliyey macnay noo faa'iidayna oo ah in socodkaygu ka soo bilowda guriga ilaada aan masjidka geliyeyna macnay faa'iidaynayn oo ah socodkaygu inuu masjidka ku dhammaado xuruuftaas maxaa la yidhaahdaa xuruuf ulmacaani tiradii ka batay waa badayn min ilaa can calaa iyo qayrkood wey waxaa jira xarfu min xuruuf اlmabaani xaraf oo xuruufta dhismaha la yidhah ka mid a ah. alif ba ta ha ilaa laga gaaro ya xuruuftaas xuruufulmabaani xayta waa xuruufta kalaam markii la dhisa laga dhiso hadda gurigaa marka dhisa sow dhagxaan laysku keenay maaha markaad u baahato inaad kelimad dhista carabiya xuruuftaasaad aadi dhowr xarafaad ka soo qaada way saare kale waxay noqon kelimad carabiya maalan xadara xa iyo daad iyo ra'a lay saaray kelimaday noqotay muxamadun afar waxaa weye muxamadun shan xarafa lay saaray kelimaday noqotay kelimaday noqona xuruuf ulmabaaniya la yidhaha waxaa lagu yaqaanaa xuruuftaas xuruufulmabaaniga haddaad mid ka mida inta soo qaado kelimad gelido wax macnaa faa'iidaymo hadda haddaan idhaahdo kharajtu da albeyt wax laga faa'iida male daalka ah, kharajtu ca albeyt xaba tarim ah, kharajtu fa albeyt waxba laga faa'iiday dahabtu ma masjid miimkaas keligiisa wax u tarana haddaad inta soo qaadda kelimad geliba wax laga faa'iidayo male maba la ysqabadsiin karaba marka xuruuftaas maxaa la yidhahdaa xuruufu ulmabaani waa maxaa le xuruufta dhismaha maxaa laga dhisaa kelmadda carabiga gurigan marka la dhisa maxaad u baahanayn dhowr dhagaxa listaana tashamito loo dhex mari markaas muxuu noqonaa guri hadda hal dhagax meeshaas yaalla guri ma la yidhahdo lama yidhahdo laakiin markii dhowr dhagaxa laysaara markaasuu gurigu soo baxa waxyaala kalena laskula rakiba marka xuruufulmabaani ka mid maahan kalaamka kalaam lama yidha marka waxaa juz ka kalaamka ah waa xuruufulmacaaniga saasuu limacnan ugu xidhay jaaa limacnan liyadulla calaa macnan sharax wuxuu ihi maxamed muxyudiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay alalfaadu alfaadda allatii alfaadda kaana alcarabu carabtu ay ahaayeen yastacmiluunaha kuwa u isticmaala fii kalaamihim hadalkooda wa nuqilad la soo raray ilaynaa xaggayaga canhum carabta laga soo raray oo fa naxnu annagu natakalamu bihaa alfaadda aan ku hadalno fii muxaawaraatina doodahayaga wa duruusina casharadayaga oo wa naqra'uhaa alfaaddaas aan ku aqrinno fii kutubina kutubtayada wa naktubu aan wax ku qoranno bihaa alfaadda ilaa ahliina eheliyaalkayga markaan warqad u dirsayno wa asdiqaa'inaa saaxiibadayada markaa warqada u dirsayno alfaadaas aan isticmaalnaa laa yakluu kama marna waaxidun min oo minhaa alfaada ka mid a ah, can an yakuuna inuu noqdo waaxidan mid oo min alaaati ashyaa saddex shay ka mid a ah. saddex shay mid ka mida ah, wax aan ahayn ma noqon karo alsmi ism waalficli ficil waalxarf xarf dhammaan alfaadda carab isticmaasho markay hadlayaan ee laga soo raray ee annagu aan ku hadalno markaan doodayno carabi ku doodayno markaan duruusta akhrayno kutubta ku qoranan akhrayno aan waqadaha ugu dirsanno dhammaan saddexdaas waxaan laga heli maa ism ficil xaraf intaas wa aquulu waxaan leeyahay alalfaabu alfaadda allati alfaadda kaana alcarabu carabtu ay ahaayeen yastacmiluunahaa kuwa u isticmaala fii kalaamim hadalkooda wa nuqilat oo la soo raray ilaynaa xaggayaga loo soo raray canun carabta alfaada laga soo raray oo fa naxnu annagu natakalamu bihaa alfaadaan ku hadalno fii muxaawaraatina doodahayaga wa duruusina casharadayada wa naqra'uhaa aan ku aqrino fii kutubina kutubtayada wa naktubu bihaa alfaada aan wax ugu qorno ilaa ahliina eheliyaalkayaga markaan warqad u dirsayno wa asdiqaa'ina saaxiibadayada laa yakhluu ka marnaanma waaxidun hal mid oo minhaa alfaada ka mida can an yakuuna inuu noqdo waaxidan mid oo min alaaati ashaa saddex shay kamida mida alismi isim waaxidan mid inuu noqdo waaxidkaasoo min alaaati ashaa ka mid a alsmi ism inuu noqdo walficli ficil inuu noqdo walxarfi xaraf inuu noqdo saddexdaas kama bixi karo waa ijmaac abu jacfar ibnu saabir nin la yidhaah aa yidhi mid afraad anaa og oo meel ku og markaasaa l maxaa la yidhahdaa markaasuu yidhi khaalifa la yidhahda khaalifa aa la yidhahdaa u yidhi ismu ficilka waa ismu ficilka uu magacaas ula baxa waxaa la yidhi ijmaacaad khilaaftay waa qararida wixii carab u tiqiin waxay weyn tala ma haydid waana lunsanta or iska ta hmm. marka ma hayo ma hayo maxaad ugu bixiday khaalifa liannahu khalafun min alficli ficilkiiuu ka bedel noqdaaho waxbuu tusaa wey laakiin sida ina maaligba uu yidhi walamru in lam yakun linuuni maxal fa fiihu wasmu naxwu sah waxay hal marka isimu ku magacaaba imaam maali wuxuu ku leey war waa isim ah, marka ina maaliga ku leehe waxba kaas tala kuuma hayo ijmaac ka horreeyo aad taaganaa layidhi ijmaacaasuu qarariyey oo uu dilaaciye ijmaaca la qarariyana lama ogolo in la dilaaciyo ijmaac kaa horreeyey ma la ogolaa layidhi waa dalaal hadday luqatan luqadayd ku qaldan tahay hadday xukun tahay xukunkay ku qaldan tahay marnaba ijmaacu hadduu sugan yaha lama qarari karo ijmaac qaana yidhahda waxaa u dariya kelimaddeena saddex oo idin kale ninkaana ijmaac khilaafay kalaamku saddex u qaybsamaa ma aayadaan lkaga bahay inaan u keenno war may ma xadiisa may maxaana laka rabaa maxaa u deliil ah alistiqraa'u watatabbucu istiqraaca u deliila ah. meeshaan xug lagama hadlaya marka aayad iyo xadiid iyo ijmaac ee fuqaha iyo qiyaas layska rabaa waa goorma waa marka laga hadlaayo haadaa xalaalun wahaadaa xaraamun waadii karaahi karaaha whada nadmu whada mubaax axkaam اlkhamsa marka laga hadlayo alaxkaam alkhams hada waajib hada manduub hada xaraam hadi karaaha whada mubaax waa markaas marka layska raba adiladaas ee tan marka laga hadlaayo kalaamka carbeed a loo laabana istiqraac waa raacraacid tacrab la raacraacay hadalkooda oo la rogrogay aan saddexdan waxaan laga waayo hadduu jiro culummadii carbeeda daalaca laheed ayagaa daalaca lahaayeen siir weyi arki lahaa yaxya ibnu siyaad faraaca arki lahaa abu camar ibnu calaa soo arki lahaa ina maaligaa sheegi lahaa marka wax jira ma marka waa nuucaas marka kalaam saddexdaan u qaybsamaa saddexdiiya mid walba ayaa mabaaxif laga rabaa iyo in la baaro isimkiiyuu ka bilaabay shan mabxau lahaa laba keliyuu ka sheegay laakiin gacantan labadan ku gaabsanaynaa maxaa jumga mar lagu celin rabaa isagoo baabkan baab ahayn loo akrin rabaa de alleed wa ama alismu isimka fi luqati luqada dhexdeeda xaal u ahaaday fa huwa ismaa shay weeye dalla tusay calaa musama isimka marka laga hadlaa shan mabxaa looga hadlaa laba kaliyahu kitaabkaanu kuu dhiga labadaasaan qaadayna ay shanta haddii lay saaro kitaabkiiyo kitaab kale la kor saaray kutubta xaa culammadu wax ugu qoraan wax yar waxay u soo gaabiyaan intaana ha fahmo inta kalena reshiid loogu tago laakiin intii meeshaad ku qoree haddaad kitaabkii kale inta soo rarta rarto ujeeddadii kitaab yar loo qoraa meesha ka bixi ardaygiina casharka waa ku cuslaana marka ma fahminba ujeeddadii kutubka kutubta muqhtasaraadka loo qoray marka layskuma dul raro layskuma dul raseeyo ee waa loo kala fududeeya sidii culummadu kala fududeeyeen marka maalinkeeda allahna gaarsiiy ajrubi marka ugu dambaydo qaatumadaa lagu daraa kaas kitaabkiisaana la soo qaatay iyo cashmaawi waa yahay fi luqati luqada dhexdeeda xaal uu ahaaday fa huwa ismmaa shay weeye dalla tusay calaa musaman ism xaa la yidhaha xagga luqada waxaa la yidhaahdaa lafdi oo tusaya shayga uu magaca u yahay hadda kitaabun aan idhi kaaf ta alif ba muxuu tusaa warqadahaas wax ku qoran yihin dubaba marka lagu dhawaaqo horaa laga af marka ism waxaa la yidhahaa shay tusaya wax uu magac u yahay qalamun alay masjidu ism luqada maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa musaman shay la magacaabaayo ku tusa khalaas intaasaa la yidhahda wa fi listilaaxi walismu ism soo qadaro fi istilaaxi naxwiyiin naxweeleyda istilaaxooda iyo heshiiskooda istilaax waxa la yhaha wixii kooxu ku heshiido naxweeleydu marka waa koox waa heshiiyeen xaan ku magacawnaa ism ay yidhahdeen marka fuqahaduna wax kale iyaguna leeyihin haday rabaan shaqada iskuma qolo walba heshiis gaar ay leedahay marka naxwoolooyi waxay ku heshiiday ism inay ku magacowdo kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha ah walam taqtarin bizamaanin wadcan ku darade lagama maarmeen walismu ism fi istilaaxi naxwiyiina naxwoolooyda heshiiskooda dhexdooda xaal ahaaday kelimatun waa kelimad kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macno macnoo fii nafsiha ku ama fii nafsihaa nafsadeeday ku tusee ficilka ku tacaluji walam taktarin oo aan la xiriirsan kelimadaasi bizamaani zamaan wadcan xagga dejinta isim waxaa la yidhahdaa istilaaxa naxwoleyda waa kelimad macno ku tustay masjidun kelimadaas macnaha markay tusaydo nafsadeedaa tustay kelimad kale uma kaashan ficil uma baahna xaraf uma baahna keligeeday macnaha tusay hadda masjidun markaan idhaahdo gurigan dhisan oo loo dhisay salaadaha shanta iyo in lagu tukado uu tusa soo maa magacaas kelimad kale uma baahna in lagu soo daro kelimadan oo isimka aho ayadaa tusay wixii ay magaca u aheed walam taqtarin lamana xiriirsan kelimadaasu bizamaanin zaman zaman lama xiriirto hadda haddaan idhahdo masjidun ma laga fahmaya zaman tegey horay uu masjid u ahaa jiray ma laga fahmaya haddaan idhahdo masjidun ma laga fahma hadeeru masjid haddaan idhaahdo hadhow hadda kadib uu noqon doonaa masaajid hadda maahane hadda kadib uu masjid noqon doonaa ma laga fahma lagama fahmayo wax waktiyaba laga fahmima hadda haddaan ku idha fiiri muxamadun ani ma laga fahmaa wakti tegey ma laga fahmaa wakti jooga ma laga fahmaa wakti soo socda midna laga fahmimaa isimka marka lagu dhawaaqo wax zamana lagama fahmi waa xagga dejinta way dhacdaa macno xaadi ahaana wakti inay u tusto oo shabah ay ficil kelimaddaanu shaabahday laakiin asal carabu markay dejayday looguma talageli inay hal shay way dhici kartaa hal shay way dhici kartaa kelmaddan zaman in laga fahmo laakiin zamanku maaha mid tegey mid jooga mid soo socda midna ma noqon karo ma noqon karo oo waxay idhahdeen sabuux haddii la yidhaah waa cabitaanka subaxii la cabo laakiin subaxu ma subax soo socdaa mase waa subaxii tegey mase waa subax la jooga midna ma tusay sabuux ale abuuq aa leda abuuq waa cabitaanka galabtii la cabo laakiin galabku ma galab tegaya ma galab joogaa ma galab soo socdaa midna lagama fahmay waana is ah, haddii la idhaha qiilna waa cabitaanka duurkii la cabaale cinda istiwa agteeda laakiin waqti tegey iyo mid joogay mid soo socda midna lagama fahmo wadci waa in lagu daro wadcan a lagu daraa kelimatun dallad calaa macnan fii nafsihaa walam taqtarin bizamaanin wadcan xagga dejinta carabtu markay dejayday zaman inay tusto uma aysan dejin saas wey inay isimkaan markay carabtu dejayday inay zaman tusto uma aysan dejin naxwu muxamadin qofuu tusa magacaas zaman tusi maa wax waktiya wakti tegey wkti jooga wkti soo socda midna tusi ma caliyin qofu tusa warajulin nin qofu tusa wajamalin rati wanahrin webi wa tufaaxatin mir oo tufaax ah wa laymuunatin mid hal xaboo liin ah wa casan ul intaasoo dhan fiiri waxa uu tusa ama ha noqdo insaan ama ha noqdo insaan ha noqdo xayawaan kayru caaqila ha noqdo jamaadaad kulli waa isku mid maxaarama asmaada marka waxaa lagu tusaa wax kas wax horaba magaxa u noqon wuxuu u noqon karaa xayawaan oo caaqil ah sida moxamed cali rajul wuxuu u noqon karaa xayawaan kayru caaqila ah sida jaman wuxuu u noqon karaa jamaadaad xeelaa nolosha lahayn sida nahrun iyo tufaaxa iyo laymuuna iyo casal fa kullu waaxidin mid kastoo min haadihi alfaad alfaadaas ka mida ah, yadullu wuxuu tusaa calaa macna mid kasta macno waa ku tusaa walaysa zamaanu zamankuna ma ahan daakilan mid soo galaa fii macnaahu macnihiisa fa yakuunu ismanuu noqona oo hadda fiiri haddaad tirada webi wakti miyaa laga fahmaya ma laga fahmaya laakiin macna waa kutusoo biyahaas qulqulaya ayuu ku tus oo meesha jeexanoo weyn ku jiro taasuu ku tus marka isimkii luqadiisii iyo istilaaxiisii kaliyuhu noo sheeg waxaan ku darsanaynaa aqsaamtiisa waxaan ku darsanaynaa aqsaamtiisa isimka saddexa loo qaybiyaa daahirun horaad u qaadateen ظaahirun wa mudmarun wa mubhamun saddexaasaan u qaybsana ism daahira sida kuwan u miaaliyey oo kale muxamedin caliyin rajulin jamalin nahrin tufaaxa iyo ism mudmara labiyo tobankii ana naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum hunna iyo ism mubhama oo sida alasmaa اlmawsuula iyo ismu ishaara saddexdaasaa loo qaybiyaa laba ka midu waa mabni midna waa mucrab isimka daahirka ah mucrabka labada kalena waa mabni halkaasaan uga gudbaynaa mabaaxiftiisa waa shane bal intaana saddexdaanaan ka qaadayna gacanta wa ama alficlu ficilka fa huwa ficilka fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahday alxadau waa dhacdo ficil luqada carabiga xaa lagu yidhahdaa waxaa la haha dhacdo waa arin la sameeyey ficil la sameeye waa al ficil waa fal ah, waa samayn waxbaa la sameeyey wاlficlu ficilka fi اsطilaaxi naxwiyiina naxwoolayda heshiiskooda xaal u ahaaday waa kelimad kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macna fii nafsiha daatadeeda u tustay waa kelimad macna kutuse kelimadda macnaha markay kutusayda kelimad kale ma kaashanayso ayadaa daatadeeda macnaha u tuse waqtaranad waxayna la xiriirsatay biaxadilasminati zamanyaalkii mid ka mida zamanyaalkii aalaati saddexda ahaa saddexda waqti mid ka mid a zamanka saddexda zaman waqtigii tegey waa zaman tegey waa maadi zamanka la joogana waa xaadir zamanka soo socdana waa mustaqbal aa leedaha waqtigu intaas kama baxo lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna daalik fiiri ilahay wuxuu leey wixii tegey iyo waxaa soo socda iyo inta udhaxaydaba saga iskale keligiis soo ma jeedi zamanku waa saddexdaas waqti tegey oo lasoo dhaafay hadda casirka markaan tukayna waa waqti tegey soo ma jeedin iyo waqti aan weli la gaarin oo soo socda hadda maqrib iyo wixii lamid ah waa waqti soo socda iyo waqtiga hadda la joogo waqti waa saddexdaas ficil waxaa lagu yaqaana marka lagu dhawaaqo laba shayu kutusa isimku meeshuu hal shay kutusayy hal daatuu kutusay kanu ficilku labuu kutusaa macno oo dhacda iyo waqti hadda ka horu dhacay arrinkaas hadda saacaddaanu socdaaho dhaca hadda kadib u dhici doonaa intaas ku tusa hala sameeyo hadda kadib labadaasu ku tusa ficil wاlficlu ficilku fi istilaaxi naxwiyina naxwooleyda istilaaxooda xaalu ahday kelimatu waa kelimad kelimadaasoo dalla tustay calaa macnan macne fii nafsiha daatadeeda u tustay waqtaranad lana xidhiirsatay biaxadil asminati zamanyaalkii mid ka mid a ah. asminada ahalaaati saddexdaa allatii asminadaasoo hiyal maadi wakti tegey walxaalu wakti jooga walmustaqbalu wakti soo socda ah. naxwu kataba hadda ka hor uu qoray fiiri kataba hadda ka hor wax qoray kelimaddaas laba shayna tustay waa waa oo ah in wax la qoray iyo wakti tegey in qoraalku dhacay qoraalkaasu wakti tegey inuu dhacay oo hadda ka hor aynow lafdigan katabaa kelimatu waa kelimad kelimadoo daalatan kutusi calaa man macno wa huwa macnaha kutusi alkitaabatu waa qoraal wahaadalmacnaa macnahaasu muqtarinu waa mid la xidhiidha bizamaani waqti almaadii tegey oo waxaa leedahay kataba hadda ka horuu qoray wanaxwu yaqtubu hadduu qoraa qoraalkii hadduu wadaa iiri labay kutusee yaktubu macni oo ah in wax qoraal iyo qoraalkaas waktigan inuu socdo labay kutusi fainahu lafdiga oo yaktubu ah daalun wuxuu kutusaa calaa macnan macna wa huwa macnahaasu alkitaabatu waa qoraal ayda noqoshee wa haada almacnaa macnahaasu muqtarinu waa mid la xidhiidha bizamaani lxaadiri waqtiga hadda la joogo wanaxwu uktub hadda kadib qor hadda kadib qor uktub qor wax hadda ka hor la qoray maaha haddana gacanta kuma haydid oo qoraalkii ma wadid dad waddo laguma amreen markaas hadalku dhammaado kadibinaad bilowdaa la rabo octub qora laba kutusa qoraal in hadda kadib uu xasili doono iyo waktiga hadda kadiba inuu qoraalkaasu dhacayo fainahu octub kelimatu waa kelimad kelimadoo daalatun tusayda calaa macnan macna wa huwa macnahaas alkitaabatu waa in wax la qoro ayda noqoshee whaada macnahanuna macnan waa macno macnaho muqtarinu la xiriira bizamaani mustaqbali waktiga soo socda aladii waktigaasoo bacda zamaani takalumi hadlidda waktigeeda ka dambayd ogtob marka kelimadaas soo baxda kadibaad qoraalka samaynay soo ma waktiga lagu sheega dhawaaqu intuu socdo wixii ka dambeeya waayo mustaqbal octob alwi kadibaad bilowda khalaas waktigii la hadlaya kadib waa wahaada fiiri wa miaalu haadihi alfaad marka miaaluu ku siinaa badan markaba si xoogaa lagu tababaro oo ficilkii maadiga ahana dhowr miaala lagaa siina mudaariciina dhowr miaala lagaa siina amarkiina dhowr miaal wa miaalu haadihi alfaad alfaadan oo maadi mudaaric amar miaalkiis miaalkiisii nasara hadda kooru u gargaaray wayansuru had deeru u gargaara gargaarkiiba wadaa wansur hadda kadib gargaar Ah. u gargaar saddex wey soo ma jeedin ah. haye wafahima wuu fahmay hadda ka horu masalada fahmay fiiri waa maadigii wayafhamu haddeeru fahma waktigaan wafham fahm haddeer kadib fiiri wa calima hadda ka horuu ogaaday waa ogaaday wa yaclamu haddeeru ogaana haddeeru ogaana fiiri waclam hadda kadib ogow wa jalasa hadda kooruu fadhiistay wayejlisu hadduu fadhiisana oo fadhigiiba waa kasbadoo lagu hallaabayo wejlis fadhiiso hadda kadib wa daraba wuu garaacay hadda koor wey wayadribu waa garaaca hadda kadib wey hadduu wadaaba garaaciddii haddaba ushi ku wada wadrib garaac hadda kadib waa amarka wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed